الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan soo gaarnay halka uu yidhi baabu nafaqaat baabkanna wuxuu ku saabsan yahay nafaqada iyo biilka iyo dhaqaalaynta qofka ku waajiba halkan wuxuu kaga hadli doonaa mualifku laba qaybood inta ugu badani nafaqatu zawjaat weeye ninku xaasaskiisa nafaqada iyo biilka ay ku leeyihiin waxaana soo gelaya nafaqaadka marka la yidhaahdo deegaankii iyo gurigii cuntadii iyo cabbitaankii iyo wixii la xidhiiray aradbixii iyo dharkii baa soo gelaya waxaa baabu nafaqaad cumuuman soo gelaya si uu xukunkeedu noqdaba tiibkii iyo ziiladii waxaa kaloo soo gelaya tabiibkii dhakhtarkii iyo daawadii guud ahaan masaa'ilkaas baahida ama daruurigaa ama takmiiliga ee dhammaystiraysa ee haweentii ay uga baahan tahay ninka baabkanu kaga hadlayaa waxaa labaadu ka hadlayaa nafaqatu alaqaarib markii xaaska laga soo gudbo dadka nasabka iyo dhalashadu ay idinka dhaxayso nafaqadeeda ilaa nafaqadooda ilaa xad intee la eg bay waajib tahay labada arrimood buu ka hadlayaa calaa qadrihi ikhtisaarkiisi yajibu cala zawji ninka waxaa waajib ku ah nafaqatu zawjatihi xaaskiisa nafaqadeeda biilkeeda iyo nolosheeda iyo waxa la xidhiira bixintooda ninka waajib bay ku tahay masalada intaa uu yidhi waa nas iyo ijmaac ninka nafaqa in lagu leeyahay xaaskiisuna ku leedahay wixii tafaasiil iyo faahfaahinna gadaal buu ka geli doonaa ilaahay baa ka yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allaahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim maalkooda inay bixinayaan waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ninkaa ilmaha u dhaleen biilkooda iyo aradbaxooda baa laga doonayaa nusuustuna saasay in badan ku soo aroortay ninka xaaskiisa inay nafaqo ku leedahay culimmada muslimiintuna min xayu ljumla duuduub ahaan ninka nafaqada lagu leeyahay masale intaan ogahay ijmaaca weeye culimmo badan soo guuriyeen masaladaa waxaa ka farcantay hal masalo culimmadu isku maandhaafeen oo shaaficiye iyo inta kale loo kala baxay nafaqadan waajibaysa faafaahinta iyo tafaasiisha intaa ka dambaysana hal qaacida ay ku salaysan tahay oo lagu kala tegay qaacidada waxaa weeye qofka nafaqada haweenta u waajibaysaay ma nafaqa cad bidaatihaa oo sharcigu inuu caddeeyeyba oo sharcigu qoondeeyey inta ay noqonaysa iyo qaabkeeda mise waa nafaqa hadba kifaayadeeda iyo baahideeda ku xidhan fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan nafaqadu waa wax xadidan oo go-an waxaa xadidan baana ninka laga doonayaa iyadoo la qiimeynaya xaaladiisa oo ma ninaan waxba haysan oo faqiir ahbaa mise waa nin qani oo xoolo badan haysta mise waa mid u dhexeeya saddexdaas baa la qadarayaa oo la qiimeynayaa saa darteed maadaama fuqahada jamhuurtooduna waxay qabaan nafaqaadku waa kifaaya muqadaratun bilkifaaya ana baahideeda dadku isku baahi maaha isku goobaha la kala jooga isku mid maaha zamanka la joogana isku mid maaha baahideedaay ku xihan tahay maadaama shaaficiyadu ay qabaan sideedayba u xadaysan tahay ay u jaan go-an tahay axkaamtan soo socotay ku saleeyeen kadib baan tilmaami doonaa waxa ay u cuskadeen haddiiba la helo wey nafaqadaa waxay waajibtaa yowman biyowmin maalinba maalin bay u waajibtaa oo bisha bilaabatay oo dhan hal mar nafaqadeedu ma waajibto ee nafaqadeeda maalin walboo soo gala biilkiisa gaarka ah waajibaya haddii la isu jumleeyo horey layska siiya ama gadaal layska siiya dhib ma laha sababtoo ah gabadhani waxay mudatay nafaqo nafaqadanna waxyaabo meesha ka saari karaa jira oo in la geeriyoodo ama la kala tagaa taasina maalin walba marka la gaaro maadaama caqdigii iyo guurkii sii jirayaa ama caqdigii alaaq iyo wafaaduu ku dhammaanayaa ama waxyaabo nafaqaadka diido oo nushuusiya lamida ay iman doonaan maadaama ay xayaat baahideedu mutajadid mar walba imanayso maalin walba biilkeeda nafaqadeeda ay ku leedahay fain haddii uu yahay marka muusiran nin xoola haysta oo qani ah lazimahu muddaani laba mud baa ku waajibi oo min alxabbi min alxabbi almuqtaati midhaha la quute ee raashinka asaasiga dadka u ah filbaladi meeshaa la joogo haddii midhaha la cunaayo beriis yahay beriis baa laga rabaa hadduu gelley yahayna gelley baa laga rabaa hadduu qamadi yahayna qamadi baa laga rabaa midhaha cunnada lafdhabarta u ah baa laba mud lagaa rabaa midkii waa mudkii waa lix boqol oo garaam taqriiban hal kiilo iyo laba boqol oo garaam baa maalintiiba laga doonayaa wain kaana mucsiran haddaanu waxba haysanina famuddun intaa nuskeed weeye waa lix boqol oo garaam wain kaana mutawasitan hadduu dhexdhexaad yahay oo dhaqaale ahaan labada dhinac midna aanu ahaynna famudun wa nisfun mud iyo bar baa laga doonayaayo ilaa sagaal boqoloo garaan baa maalintiiba laga rabaa laakiin haddii midhihii aad keento ama kiiladii beriiska ahayd aad soo dhigto keligeed lama cuno wa maca daalika labadaa mud ama halkaa mud ama mud iyo barhkaa waxaa la socda ku waajibaya ujratu axni haddii wax la soo shiidaya uu yahay wixii lagu soo shiidi lahaana waa laga rabaa waalkhubsi haddii uu yahay wax la karinayana dee wixii lagu karin lahaana waa lagaa rabaa haddii rooti ahaan loo karinayo kharashkeedii baa lagaa rabaa iyo wixii lagu kabi lahaa haddii raashin ahaan loo karsanayana dee wixii lagu karin lahaa baa lagaa rabaa waludmi wixii suugo iyo dallac noqon lahaana waa lagaa rabaa ee lagu cuni lahaa waxan calaa xasbi caadati lbaladi magaalada la joogiyo meesha la jooga hadba wixii caadiya dhaqan u ah oo min alaxmi hilib ah waduhni suugo kala ah iyo wakayri daalika intaa waxaan ahayne raashinkan oo kale caadatulbaled wixii lagu cuno rootiga wixii lagu cuno beriis waxaa lagu cuno hadduu hilib yahay iyo wax kalaa hadduu yahay hadday meel qudaar tahay iyo cari iyo kalluun hadduu yahay hadduu de lacbilaash yahay hadba meeshaa wixii curfiga iyo dhaqanka ee lagu cunana waa lagaa rabaa ilaan wax qalalan qallalanoo ingegan la liqliqi maayo fain taraadayaa hadday isla ogolaadaan calaa akhdi alciwadi bedel in la qaato oo ama lacag loogu bedela ama cunno kale loogu bedelana can daalika wixii ay mudato mud ama mud iyo nis ama muddayn ahaa jaaza waa bannaan yahay intaasi cuntadii qadarka u waajibaya wey saan soo sheegnana waxay ku salaysan tahay nafaqadu inay iyada ay xadaysan tahay bidaatiha mas'aladaasi masale asal ay cuskatale maaha fuqahada shaaficiyaduna way qireen mas'aladaa meel la saaro waa un masale waxay shaaficiyadu u dhaheen waa nasu limaami shaafici raximahu llahu tacaala jamhuurtu waxay qabaan inay kifaayadaas ku xihan tahaye mud iyo muddo in la jaangooyey aynan jirin dhowr arrimoodna waa u cuskadeen waxay dhaheen daahirka nusuusta qadar ma sheegin oo ilaahay markuu ilahi subana wataala walahun risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruufi baa la yidhi ee laba koobba lama dhixinay lix boqoloo garaam midna bal nusuustu waxaa kaloo caddaysay hadba baahidaada baahideeda inta ku filan wey waxaa saxeenka ku wariyeen xadiidkii caaisha radi allahu canha a ardaaha ay ka sheekaynaysay inay hinda binti cutbata u timid nabiga wati rasuulka ilaahi ninka abu sufyaan la yidhaahda rajulun shaxiixun waa nin gacan adag aniga ilmahaygii waxna deeqanama siiyo nabig wuxuu yihi khudii maa yakfiiki wawaladiki min maalihi maa yakfiiki wawaladiki bilmacruuf wuxuu yidhi xoolihiisa waxaad ka qaadataa isagoon ogeyn adiga ilmahaaga wixii idin deeqa idinku filan haddaba kifaayadiiyo wixii dadkan ku fillaadee deeqa inay xaq u leedahay waa halkaa laga gartay qofna jab rootiyaa deeqa qofna toddoba jabaati u liqa qofka wax deeqaa lagaa rabaa marka waxaa qofkii deeqaa lagaa rabaa gaajina ku disha gabadha lama doonayo fuqahada shaaficiyadu raxmat ullaahi calayhim jamiican xadiidka hinda binti cutba markuu kawi ka hadlayay imaamu nawi raxima allahu tacaala fii sharxi saxiixi muslim ba wuxuu leeyahay wahaada alxadiidu yaruddu calaa asxaabina bitaqdiirihim nafaqata azawjati bilamdaad xadiidkani wuxuu ka hor imanayaaoo diidayaa asxaabta yada shaaficiyada markay nafaqada kooba iyo laba kooba iyo ku jaangooyeen xadiidkani waa diidayaan fuqaadii shaaficiyade waxaa ka mid ahaa shahbiddiin iladraci raximah llahu tacaala oo raggii minaajka sharxay ahaa nawina ka dambeeyey isagu masaladan markuu qiimaynayeybu wuxuu leeyahay sida alkhaiib shirbiini maqli muxtaaj kusoo guurinayo la acrifu liimaamina ashaaficiyi salafan fii hada taqdiiri bilamdaadi imaamka yaga shaafici cid culimo ugu horeysay koobooyin ha lagu jaangooyo ma hayna buy walowla aladabu haddaanan isaga sheekha ixtiraamaynin oon hadal yar uga ba'aynin laqultu waxaan dhihi lahaa buu yidhi asawaabu annahaa bilmacruufi ta'asiyan watibaacan annagoo dadka hore ku dayanayna nusuustana raacayna kifaaye iyo macruuf ayaan dhihlaaa sida sawaabka laakiin imaamuna shaafici cid ugu horeysay iyo meel uu ku saleeyo sal ku leedoo loo cuskado midna ma hayna buu leehy haddiiba nusuustii cagsigeeda tilmaantay aimadii shaaficiyaduna ay qirteen masalada ta'siilkaa koobooyin lagu jaangoynayo meel loo hayo inayna jirin odaygii imaamu shaafici ahaa ee madhabkuna meel uu ka keenay ay garanba waayeen de adiga maxaa ku daba dhig shaaficiyaha waa nahay laakiin masale sidaasoo kale ay u caddahay dee shaafici nabi moo ilaahay naguma addoonsanin aimadii shaaficiyada baa warkan nusuustuu ka hor imanayaa imaamkun baan iska xurmaynaynaa warka iska qoraynaayo waa horaanu daaqadda ka tuuri lahayn imaamu shaafici baan marka dardaaran ka hayna wuxuu yihi qowlkayga haddaad aragtaan oo adilada ka hor imanaya fadribuuhu cirda alxaayidi derbiga ka tuura idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabii xadiid hadduu asaxo kaas ani madhabkaygaa marnaba xaqa qowl aan anigu ilion ku ijtihaado on qaldame ha uga tegina taasaaba madhabkiisia walidaalika imaamu lbayhaqi raxmat ullaahi calayhi markii uu adilada masaa'ilka imaamu shaafici leeyahay soo maro masale daciifaa oo adiladu dhanka kale ay martay wuxuu yidhaahdaa adiladu dhankay martay baa madhabkii shaaficiga waayo isagaa nagula dardaarmay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi kanaan xadiidka ku asaxay hadaa madhabu dardaarankiisaan raacaynaaye eray gara maray raaci mayno walidaalika min hunaa waxaad ka ogaan intan fain kaana muusiran ilaa laga soo bilaabo iyo fain taraadaya calaa akhdi bilciwadi can dalika jaaza masala daciifa waye kifaayada hadba baahideeda qofka waxaa ku filan bayna ku qadaran tahay laba koobiyo koobo u miisna war daciifa weeye saxa maaha qowlkaa saxdaana jamaahiiru ahli lcilmi intii kalaa qabta raxmat ullaahi calayhim jamiica walahaa maa taxtaaju ilayhi min adduhni lilra'si wاsidri wاlmishti wa amani maai اliqtisaali fuqahada shaaficiyada iyo qaybo kamida mas'aladana fuqahada kalena mas'aladan meelaha qaarkood waxbaa khaldan sida tii hore o kale waxu khaldameen waa abwaabtan soo socota masaalka khaldan yahay qayb baa saxana wuxuu yihi walahaa gabadha haweentu waxay xaq u leedahay maa taxtaaju ilayhi waxay u baahato oo min adduhni lira'si madaxa wax lagu subkoo lagu saliideeyeah saliidiya subaga madaxa oo min qismi ziina iyo nadaafadda ah xaq bay u leedahay in loo soo gado wasidri sidrigu waa geedka gobka caleentiisa wuxuu ahaan jiray saabuuntii xilliyada hore caleentiisa intee la ingejiyoo la tumo baa madax iyo jirkaba lagu nadiifin jiray marka waxaad tidhaahdaa saabuun iyo shaambadiina xaq bay u leedahay dhe hadda ilmagacyadii baa isbedelay walmishti shanladii shanladii timaha lagu shanlayn lahaana dinaa u gadda xaq bay u leedahay waxyaabaha nadaafadda ee isku nadiifiso ay u baahan tahay ee saabuuntii iyo shaambadii leh ee shalladii leh ee saliiddii iyo madaxa la marin lahaa haddii kale buscad iyo yagool buu noqon timuhuna way basaasmiye iyadana baabkaa xaq bay u leedahay wa amanu maai liqtisaali biyahay ku qabaysan lahayd lacagteeda inaad bixisana xaq bay u leedahay biilkay kugu leedahay waxaa ka mida raashinka biyihii lagu karsanayo waad soo martay dee biyihii lagu qabaysanayena waa lagaa rabaa aniga cuntaan keeniye qabayskaaga waxba igama gelin lagaa yeeli maayo laakiin dhegayso in kaana sababuhu sababta qabaysku hadday tahay weeye jimaacan xiriir gogoleed iyo galma hadday keento aw nifaasan ama umul iyo ilmo dhashay ay keentay waayo ilmahan adaa sabab uho ah farcun cani iljimaaci weeye sowma o fain kaana sababuhu sababta qabayska loo qabaysanayo xaydan caada hadday tahay aw kayra daalika janaabo kaliya xulum iyo ixtilaam hadday tahay ama waxoogay un ay tahay kulayl iyo dhiid hadday tahay laga qabaysanayo lam yalzamhu waajibku maaha iyado haysta barta waay iyadu haysta barta waay qabayskii aad sabab u tahayna de wixii tasabub ku yimaada qofkii sababka lahaabaa laga doonayaa waa jimaaci iyo nifaaskii bay yidhahdeen waxaan adiga sababteeda aadan keeninna lagaama rabo masaladaa masale dambaan raacin doonaayo waxay yidhahdeen walaa yalzamhu waajibse kuma aha amanu iibi cadarkii iyo barfuumkii lacagtiisa inuu bixiyo waajib kuma aha hadduu bixiyo iska sadaqa wey ko walaa ujratu abiibi dhakhtarkii gabadha baarayay u tegaysay markay xanuunsatana lacagtiisa laguma laha ninkii walaa shiraau ladwiyati dawadii dhakhtarku soo qoray gaditaankeedana laguma laha iyo wanaxwi daalika wixii lamida caafimaadkeedana xilkaama saaran adugu qaybtan dambe cadarkeeda iyo caafimaadkeeda laguma laha cinda shaaficiyi keligood maaha mas'aladan dambe xanafiya iyo la qaba mas'aladanna marka laga hadlayo tan iyo tanba hal mas'alo bay fuqahada badankood qabaan gadaalna waa inooga iman doontaa iyagoo caddaynaya kitaabkaa inooga iman doontaa halkaa wixii ka qaldamay baa furuuc dhalay sidaba qaacida hadday wax ka khaldamaan ama la yskuba qabto furuuc qaldan ama la ysku haye dhashaa waana faniga ay culimmadu kaga hadlaan takhriju lfuruuci cala lusuulka la yidhaahdo oo qaacidada la isku khilaafay iyo furuucda khilaafka ay keentay laga hadlo mas'aladu waxaa weeye haweentu ninka nafaqa ay ku leedahay sababta ay nafaqada ugu yeelatay maxay tahay sabab fuqahadeenna waxay qabaan annafaqatu sideedaba muqaabila listimtaaci marka istimtaac la helana nafaqadu way waajibi wixii khaarij alistimtaacana nafaqadu waajibi mayso taa waa qadiyad fuqaha badan baa qaba shaaficiyada iyo xanaabilada iyo qayb badan kamid yihiin waxaa kaloo qaar qaban bal waxaad dhihi karaa afarta madhabood mas'aladaa waa isku raacsan yihin ilaa qowl lishaaficiya oo muqaabil aladhara mooyeen mas'alada labaadi nafaqada xaqa gabadha u waajiba waxay ku soo ururiyeen laba jus-iyo kow waxay yidhaahdeen wixii manfacadiisu ninka ay u noqonayso iska faa'iidaysanayo walihaadaa naaqat wajabat nidaafatu bay yihahdeen nidaafadu waa min wasaa'il istimtaac bay qayb ka tahay oo tii bay geliyeen nafaqada cuntada iyo ahna fiiha qiwaamu اlxayaati maxaa dawada iyo loo waajibin waayey waxay yidhahdeen ninkani qadiyaddaa waxaa ka dhashay dhegaysta ninkani gabadha nafaqadeedu ku waajibaysa muqaabila alistimtaaci wuxuu la mid yahay ka musta'jiri ilbeyti nin guri kiraysta buu la mid yahay guriga ninka kiraystay ama dhul kiraystay maxaa ku waajiba wixii intifaaca guriga la intifaacsanayo aan looga maarmin laakiin wixii guriga asalkiisa iyo dhulka asalkiisa u noqonaya buyubuyuucna musaaqaadna aan ku soo maray dhulkii oo ceel loo qodi iyo gurigii jiritaanka asalkiisa oo dilaaca iyo dumitaanka hawaajintiisa ninkii guriga lahaabaa lagu leehay de walidaalika ninkan hadda laa yajibu calayhi abiibkii iyo dawadii waajibkumaa halkaasay la mareen suurada noocaasa oo waxaan isleeyahay say rag aymoo badan ka hadleen suura kalaa ah wey kow mas'alada la ysaga qiyaasanaya mustajirka iyo mutazawijku qiyaas halata ah wey mustaajirku waa cuquud mucaawadaad iyo kala xaqgoosi wey qoyska xuquuqdooduna bilmacruufi wey waana calaaqa ku dhisan mawadatan waraxmatan ku dhisan wey xuquuqdeeduna halkaa ay ka dhalato haddaba taa waa mid midda labaadi ujratu abiibku haddii nafaqadii ay yidhaahdeen libaqaa'i alxayaati abigiyo dawaduna waa libaqaa'i alxayaati wey qofka noloshiisaaba ku xihan caafimaadkiisa haddii la yidhaahdo yaan laba dawaynin kama sahlana yaan la nafaqaynin maro badan nafaqaadka qaarkood qofku wuu ka maarmaa laakiin cilaajka iyo ibiga qaarkii kama maarmo waa ka daruurisan yahay ziyaadatan calaa haada shareicadu waxay xaq siisay ninkii haweentii inaynay guriga ka bixi karin bilaa biidni waxaa la yidhi waxaad u xaniban tahay biduuni idni ma bixi kartid isagiina waxaad tidhaahdeen daruuradeedii aynan ka maarminna umana bixi karto isna laguma laha binaadin ima bixi karto daruuradeediina isagii laguma laha mana bixi karto ma raadsan karto biduuni idin maslaa masl alata wy ada xikmadii zawaajka iyo xaqiiqadii zawaajka miisaan makaankii u lahaa wax badan ka hor imanaysa walidaalika masaailkan waxaa igala raajixsan madhabka imaam daahiriyada raxmat ullaahi calayhim iyo aimo badan oo salafka ay qabaan oo ah nafaqaadkani waxay u waajibeen muqaabila zawjiya mar haddii xarigaagii ku dhacay iyadana aan maanic ka imanin adigana ay kuu xaniban tahay inay guursato inay shukaansato inay baxdo inay meel aadaaday kuu xaniban tahay muqaabil haada zawjiyadii xuquuqda aacadii wax walba aad ku yeelatay ilaa iyadu nushuusiyo inay ku jebisa maahane asalku zawjiyadaa nafaqada waajibinaysa wabittaali waxaan leenahay istimtaac kuma xirna xataa adigoo maxbuusa baytajibu calayka nafaqa nin maxbuus oo xabsi ku jira hal yastamtic wamaca dalika xataa cinda aljamhuur tajibu calayhi nafaqa adigoo musaafira hal ilmusaafir yastamtic haddana nafaqadu way ku waajibaysaa qaacidada muطaridka dawaahirta noqon doonta kartaay qeydkan ah zawjiyada iyo caqdigii iyada asiiran iyo cawaanin cindakum ku noqotay baa infaaqa iyo dhaqaalaynta waajibiyey wuxuuna waajibiyey baahideeda daruuriga ah iyo wixii xayaatadeeda takmiiliga ah biqadri aaqati walistiaacati buu waajibiyey maadaama ay sidaas tahay sida saxiixa ujratu abiib iyo ay fuqaho badanna qabaan ninkii waa lagu leeyahay reerka inuu geeyo cuntadii iyo raashinkii iyo quraacdii iyo qadada iyo isbitaalka iyo dhakhtarku ma kala duwana taa un bayna ka mid tahay fain kaana sababuhu xaydan aw ayra daalika de ha shaqaysataa tiri qabayskii inay ka waaji qabaysata xaydkii waa kuwaajib oo cibaadaad baa laga rabaa haddii cibaadaadkii laga rabayna qabays la-aan ma samayn karto qabayskii waa inay soo xamaalataa tirahdeen iyadaa isdabarti waxaadna tirahdeen biduuni idni guriga kama bixi kartid waxaa masaladan daba socotoo ka qalansaa haddii la yidhaahdo waxay ku qabaysatay weeye ninkii waxaa la biduuni xataa yahurna fa idaa taaharna la yidhi ninkii xiriir gogoleed uma baahna hadha wuxuu rabaa inuu yidhaahda qaarkood inaga imtinaaci istimtaaca adaa sabab u oo istaahirin waaye wabittaali saqatat inafaqatu haddana markaa tasaasul kale ka soo baxo marka masaladani waxaa raajixa nafaqaadka ay ku leedahay iyo baahidan kaleba wayajibu lahaa waxaa waajibaya min alkiswati aradbaxa maa jarad bihi alcaadatu caadadu waxay ku dareertay ay noqotay filbaladi meesha la joogo meesha la joogo haweenka waxaa lagu aradbixiyo isaga dadka duruuftiisa dhaqaalahoo kale lamidka baa lagu leeyahay min iyaabi badani dharka waa jirka la xirta o wlfurushi waxa la goglado waliaai waxa la isku dado wlwisaadati waxa la barkado calaa xasabi maa yaliiqu wax u cunnamo uu kari karo biyasaarihi wa isaarihi inuu qof dhaqaalo la yahay oo aniya iyo faqiir inuu yahay caadada beledka saasaa fiicnayd shaaficiyadu say kiswadii caadatulbeled ugu celiyeen iyagoon qadar go-aan goynin nafaqadana qadarkeeda caadatulbeled maa yaliiqu biisaarihi wa yasaarihi baa ka toosnayd wayajibu waxaa waajiba tasliimu nafaqati nafaqada iyo biilka in la siilayaa haweentii min awali nahaari maalinta bilowgeeda waagu markuu beryaba biilkeeda miiskana u sartaa waajiba wa tasliimu lkiswati aradbaxana in la siiyo min awali fasli xilliga afarta xilli mid ka mida ah. sanadku afar fasal buu leeyahayo guga iyo dayrka xagaaga ama qoraxeed ama jilaal leh afartan fusuushae carabigana lagu yaha rabiic iyo khariif sayf iyo shitaaga la yidhaahdo mid walba aradbax bay leedahay afar jeer weeye sanadka saa darteed ama kii hore ha dhammaada ama yuunan dhammaane wa tasliimu lkiswati min awali lfasli afartaa saddexdii biloodba waa mare saddexdii biloodba mar inaad bilowga aradbaxeeda gacanta ka saartaa lagaa doonayaa fain acطaahaa kiswatan hadduu siiya aradbax muddatan xilli ha saddex bilood ama lix bilood ama sanad buguu jimleeya dalkii fabariyad qablahaa xilligaa ka hor bay ka dhamaatay lam yalzamhu ibdaaluhaa dhar kale inuu soo gala waajibkuma isaga waajibkiisi waa gutay laakiin waxaa shardiga marka hore dharkuu gadayey dhar jiri kale waa inuu yahay dhar feega hadduu soo gala marka hore oo marka horeysa biyaha lagu riday oo makiinada lagu rida biyaha la taabsiye wada duubmaya ama kala raacaya dee markii hore adan wixii lagaa rabay keenin waa inuu yahay dhar jiri kara lakiin iyado hadday isaga ciyaarto qaar ay isaga gubto qaar dayacdo intay meeshaa kaga seexata tuuge iska qaadato ama naag shaqaalaa iska daldalato iyadoo hadday dayacdo iyaday ka go-an tahay hadday dhaqaalaysatana wain baqiyat kiswadii hadday baaqi noqoto sii jirta bacda almuddati xilligii kadib lazimahu tajdiidu isagu ma cusubinu kara waa waajib dharkiiba hadday ilaashato sanadkii isagoon qaarkii aynan xiran oo boorsada uga buuxa la gaaro dee dharkii kale waa laga rabaa ninkii iyadaa dhaqaalaysatay macnaa waxaa weeye xilligaa gad waa la kala baxay adigana dharkaaga ilaashaha isaga ciyaarina iska dayicin adigana xilligii haddii la gaaro iyadoo hadday dhaqaalaysatay dharkii horaa yaalla cudurdaarku maaha hadda saa wax ku dhaqma ma jiraa waxaan oo dhan goormu noqdaa waa dad isku xumaaday oo maxkamad isgeeyey oo qaadi kale xukumayay badanaa xaaladdan noqotaa walahaa waxay xaq u leedahay an tatasarafa inay ku tasarufto fii kiswatihaa dharkeeda iyo arbaxeeda bilbeyci beec iyo waayrihi bixin iyo wixii lamida inay sadaqaysato ama qof u hibayso ama ay iibiso iyadaa xaq ule waa maal xaqay milkiday wey way ku tasarufi kartaa laakiin fuqahada qaar waxay dhaha lakin bisharin dharkan ninkan waxaa loogu waajibiyey inuu iibiyo qayb waxaa ka mida ziinadeedii iyo quruxdeedii iyo wanaaggeedii baa ka mida markii oo dhan waan iibiyey waanan bixiyey anigana hal maroo darfaha jeexjeexan keliyaan qabi lama ogolay dheheen waa inayna qaybtii guud ahaan ziinadii iyo wanaaggii aynan dhaawac muuqda u geysan laakiin wixii oo dhanna waan isdhaafin anigana anigoo dhaaraaban baan meesha soo taagnaan sax maaha laakiin mararka qaarkood reerku markay wax isku leeyihiin lexjeclada inay u arad beelaan waa laga yaabaa nin baa wuxuu iga sheekeeday waxaa la yaabay buui lexjeclada gabadh gurigay ka soo bixi weyda markaa ka dhammaaday waa baadire baadiya xoolo dhaqatada gurigii kama soo bixi kartee de rag ajaanibaa joogo waana soomaalidii hore xataa xijaab iyo marya waaweyniya ma aha maradii waa si fiican uga dhammaatay ninkii baa subaxii dambe wuxuu yidhi ariga qaybka xoolaha qayb kamida ah. baan suuqa geynoo dhar baan kuu soo gadi iyadii guriga ka dhawaaqaysa waryaha iga soo bixinin guriga wayleeda inuu kaxe iyada suu geeyo usoo baxi gadana way diidanta oo lexjeclahays oo lexjeclaa ka qaylinaysa inay soo baxdo ay kula dhegtana dharay ku soo baxdoo fiican bay aada xoola dhaqaala in halkaasii ka gaari markii haddii lahangool la isku qabto oo wixii in la wadeeyeeshi iyo isqadarin la waayana midaan aniguba arkay siddeetan iyo toddobadii may siddeetan iyo lixdii akhirkeeda qaybtii dambe aan arkay meel baadiya aan imid weylo qorax ku xirxiran baan arkay iyo haweenkii halkan iskaga sheekaysanayo haweenkii baan la hadlo waxaan war weylahan qoraxda ku xiran maa ka furtaan oo hooska geysaan mid baa intay soo fiirisay waxay tihi nin baa leha maxay ka galaanin waa xoolaheeda dhagow oo qoyskeeda odaygeediiba waxay leedahay xoolaha nin baa leha nin maxaa ka galay isagaa wuxuu tusay xoolaha inay waxba ku dhaqankii iyo macaamilkii uu baray baa waxay ahayd xoolahan wixii noolaada iyo wixii dhaqaalaysma iyo wixii baaba waxba kaama gelin adig saas darteed weyshaa qoraxda ku xidhan dan kama leh nin baa le maxaa ga gala midna leedahay midna neefkii arigee loo soo gadayay arbax loogu soo gadayay bay waxay leedahay hayga soo bixinin guriga ragga dhexdiisa ma soo bixi kara hayga soo bixinin qofku hadba sidii loo macaamilo wey qofkii inuu wixii wanaaggii haddii aad wanaag kula macaamishana wixii wanaagii buu kula yeelan oo dhib iyo dheef waa isku sabraysan haddii aad adigu dhinaca kale tustana isna dhinaca kale unbuu ku tusi walidaalika sharcigu nusuustu dhammaan waxayna leedahay wacaashiruuhuna bilmacruuf si dhaqan wanaaga si wanaagsan wanaagga maadaama laynoo duuduubay curfiga zamaanka iyo makaanka wixii wanaaga baa wanaaga in markaana harciga ka hor imanayn wayajibu lahaan waxaa u waajibaya suknaa milihaa iyadoo kale guryaha ay degaan baa lagu leehay bay xaqu leedahay in la dejiyo marka saa darteed xaquma laha hadhowna gurigiina u galbo marna hoteelkeena u isugu keen xaq maaha way diidi kartaa hadday sidaa diidana xaq bay u leedahay guri baan leeyahay guri ideji xaq bay u leedahay hadday iyadu ogolaataan hoteelada iska raadsanana dee waa xaqadihii ka tanaasushay weeyo laakiin guri bay leedahay ilaahay baa yidhi askinuuhunna min xayu sakantum min wujdikum dejiya haweenka meeshaad degaysaana hadda awoodiinu intay tahay dadkuna isku karaan maaha wain kaanad hadday tahay tukhdamu mid loo adeego fii beyti abiyaha guriga reerka abaheed markay joogtay shaqaalay lahaan jireenoo waa loo adeegi jiray iyadu jikada ma geli jirin dharna ma dhaqi jirin shaqaala u joogi jiray lazimahu ikhdaamuhaa cid khaadino u adeegta inuu sameeyaa waajib ku noqon mararka qaarkood waxaan la yaabaa fuqahada in loo adeega khaadin waa waajib buu leehay laakiin dhakhtar in la geeyo waajib maaha iyadoo sakaraad oo dhimanayso sariirta saaran dhakhtar inaad geysiya daweynaad usoo gagado midna waajib maaha laakiin qof shaqaalaoo dharka u dhaqdo haddii la rabo lugaha u cilaanta baa waajibkuba haydhaado keentana waa mid lamida marka wuxuu ku leeyahay gabadhan haddii loo khidmayn jiray oo gabadh reerkoodii markay joogtay iyaduu jikada aan geli jirin oo cuntada loo soo diyaarin jiray ay ahayd inaad khaadin u adeego cuntada u soo diyaariyo oo dharka u dhaqo guriga u xaaqa u samayso bay xaq u leedahay wa talzamhu ninkii waxaa waajibka oo kale nafaqatu lkhaadimi qofka khaadinka ee shaqaalaha nafaqadiisa waa waajib bay ku tahay mushaarkiisa idaa kaana milkaha iyadoo hadday leedahay iyadoo addoon ay leedahay hadday la timaado ama addoon ay leedahay oo u shaqaynaysa cayni ma dhihi kartid laakiin wixii ujradii uu ku shaqayn lahaa ama nafaqaduu ku shaqayn lahaa ba adiga lagaa doonaya biilka inaad bixiso way masaladana sida saxiixa curfigay u noqotaa curfiga haddii iyada oo kale iyo mustawaha dhaqaalaha khaadin iyo shaqaalo loo qabto inaad u qabataa waajib kuga ah magaalaa la joogaa haweenka lamidka ah shaqaala u jooga shaqaalo inaad keentaa lagu leehay meesha la jooga iyada oo kale shaqaala uma joogaan kuguma laha kuma xirna meeshuu nolosha xayaatadu inteebay dadka horumar filaya inay gaareen kuma xirna laba hadda innaga aan ka hadlo curfigeenna hadda magaalada aan joogno in badan oo kamida xaafadaha shaqaala jooga soo laba qoloo la filayo qolana inay inaga xabaarisan yihiin qolana inay naga hooseeyaan midna khaadim kuma laha ragga qolyahan yurub aaday de haweenku khaadim xaquma laha waayo meeshaas oo kaleeto khaadimba kama jira curfiga qodo walbi nin walba iyagaa shaqaysta dadku iyagaa guryahooda ku jira oo shaqaysta qodya hadda baadiyaha joogay xoolaha dhaqdana haween baa khaadim loo sameeya haweenta waxu shaqeeyaa jira mise iyadoo xalay umushay bay subaxii xoolaha dhan maashaa hadda meesha la joogo weeye curfiga laba arrimood baa xadaynaya goobta la joogo iyo qofku karaankiisa iyo dadka lamidkaa ah waxay sameeyaan taasna curfiga in loo celiya asal ah wainamaa talzamuhu nafaqatu waxaa keliya oy ninka nafaqada aan soo sheegnay oo dhan ku waajibtaan idaa sallamat ilmar'atu nafsahaa ilayh haweentu hadday nafteedii ninkii u ogolaato ay reeraysiga iyo istimtaaci ogolaato aw caradat nafsahaa calayhi ama iyadu ay u bandhigto y tidhaahdo anugu xaggayga diyaar baana aw caradahaa waliyuhaa ama iyadu ma hadline weligeedaa bandhigayo in kaanat sagiiratan hadday yar tahay hadday yar tahay in weligeeda yidhahda gabadhii waa diyaar adunbu waxalba kugu xiranya xaggaa inay ka soo dhammaato gabadhan dhismaheedii iyo reernimadeedii iyo inay ogolaansho dhammaystiran xaggaa laga helo sawaaun kaana zawju kabiiran qof weyn ha noqdo aw sagiiran ama haba yaraadoo laa yata'ataa minhu lwau gogol iyo reeraysi ayna kaba suuragelaynin haddii wiilkii isagoo yar oon gaadhinba loo guuriyo haweentiina ayba diyaar tahay isagaa laga rabaa nafaqadii iyo biilkii halkaas su-aal inaa isweydiisaan baa laga yaabaa ilmo yaroon guurba gaadhin waxna aan reeraysanba karin maxaa naag lagaga meherin mararka innaga aan dhaqankeenna mid kamidaa ah jiroo dhacda markay dumaal tahay dumaashu way dhacdaa sooma dimaaشhu way dhacdaa markii dad kale laga sheemayo meeshoo lagala cararayo weliba inta kale waa la yar sugaaye markii meesha in loo soo dhacoo dalaq loo soo yidhaahda laga yaaban yahay ama gabadhan xoole iyo yarad badan laga bixiyey in wax ka soo noqdaan oo laysa soo dabamaraan laga baqayo ba waxaa la sameeyaa mid haddii wax kale la waayo mid yar oon gaadhin oo soo korayaa lagu xihaa lagu xir iyo wax looga jeeda aan u garan maayo dhacdooyin dhowroo saasoo kaleetaan arkay calaa kulli xaal hadday dhacdo sabab kastaba ha keento sabab kastaba ha keento haddii isagii uu yar yahay ama ha weynaado ama yaan weynaanin isaga xaggiisa istimtaac ha ka suuragala ama yaanu ka suuragelin mar hadday dhinaceedii diyaar ka tahay nafaqadeedi waa waajib ilaa an tusallama haweentii in gabadhii la soo wareejiyo la dhiibo wahiya sagiiratun iyadoo yar walaa yumkinu aanay suuragalna ahayn waluhaa in loo tago falaa nafaqata lahaa wax bila ma laha laakiin iyada xaggeeda hadday ka timaaddo yar tahay yaraanshaheedana uu diidayo inay reer iyo gogol gasho wax nafaqaa ma leh buu leeyahy ama reerkoodii ha joogto ama reerka ninka ha joogto oo maxaa la samayn gurigiisi iyadoo joogta reerkoodii baa la rabaa inay ku biilaan ama iyado hadday xoolo leedahay isbiisho masaladan idiin sheegayey waana qowlka shaaficiyada adharka wey qowl shaaficiyadoo kalea wuxuu leeyahay mas'aladaasi sax ma nafaqadu iyo daahiriyada iyo zawjiyada ay ku waajibtaayo idinkuba fuqahada jamhuurtiinna waxaad waajibiseen nafaqat اradqaa'i wاlqarnaa'i wاlmariidati haweenayda ama laf ay xirtay xubintii taranka ama hibidba uu wada xiray ama xanuunsanoon iyadoo aan ah waxbaba laga dayan karin saddexdooduba nafaqadii baa waajibaad dhahdeen istimtaac iyo waigiina suuragal maaha waxaadna ku cilayseen markii arintaa la yidhi bay waxay yidhahdeen qoladii kale tan isagaa ku raali noqday waay dhahen kan ba isagaa ku raali noqday tan biridaahu maca imtinaac istimtaaci hadday tahay waxay yidhahdeen maya istimtaacu wai keliya ma aha wujuh istimtaac oo kalea suuragal ah waxay dhaheen hadda wai baad ka hadlayseen laakiin wujuh istimtaaca kale tan yar harteeda suuragal maaha yaa yii adeeg baa kamida ah, soo adeeg iyo waxaan keen iyo waxaan keen iyo soo lafteedu kamid maaha bay dhaheen intifaaca qayb kamida ah. dalkaasaa aad fooda la isugu daray calaa kulli xaal aniga waxaa raajixilaa zawjiyadu inay asal tahay hadday haweentii ogoshahay zawjiyadii oo nushuus iyo imtinaac xaggeeda ka yimid uusan jirin kadib wuxuu yidhi wa sharu daalika aydan waxaa kaloo shardi a ah nafaqadu markay waajibaysa an tumakkinahu inay ninkii makanisoy isu ogolaato atamkiina tam ogolaansho dhammaystiran oo nuus nuus ahayn bxayu laa tamtanicu waxaa looga jeedaa tamkiinka taamkaa bxayu laa tamtanicu aynan diideynin minhu ninkii fii leylin aw nahaarin habeenii maalinta hore midna aynan diideynin lagama hadlayo marli xilli soon waajiba sooman tahay iyo xilli xayd iyo caada ay ku dhacdo sharcigu ogolaaday maahane asalhaan habeen iyo maalinba inay reernimada ogoshahay wey hadday tirahdana anigu maalintii baan kula joogay habeenkii reerkayagaan u galban ama habeenkii un baan ku imanaya maalintii reerkayagaan jiri waxay dhaheen weli lug baa u laaban oo baashii gorayadii lugna waan kula jira lugna banaanka i tahallaaintay tahay lama ogola falow nashazad hadday naashiza noqoto walow saacatan hal saacba ha noqotee aw saafarad wayba iska safartay bikayri idnihi isagoon ogolaanin bay iska safartay aw biidnihi ama wuu ogolaaday laakiin lixaajibkii hadanteeda gaarkay u safartay oo iyada haddana gaara soo qabsanaysa qararaf iyo waxay ahaydba aw axramad way xiratay aw saamad taawucan ama xajii cumray xiratay ama taawucan bay way soontay taawucan labadaba mutanaazacun calayhi wey aw axramad taawucan aw saamad taawucan wey bikayri idnihi isagoon ogolaanin aw kaanat amatan addoon bay ahayd fasallamaha sayidu leylan faqad sayidkii baa yidhi habeenkii keliyay kula joogi maalintii inaana ii shaqayn falaa nafaqata lahaa wax nafaqa ma laha suwarkan oo dhani waa cillad xaggeeda ka timid oo zawjiyadii tanqiis ku samaysay iyo ninkii idankii iyo maamulkii iyo odaynimadu lahaa iyadana xuquuqdeedii bay dhaawacaysaayo xaqulinfaaqii bay diideysaa halkaasay ku saleeyeen fuqahadu raxmatullaahi calayhim jamiican waa malmuctadatu haweentaa ciddada ku jirta fayajibu laha suknaa guri baa u waajibaya fii muddati lciddati intaa ciddada ku jirta haween kastoo ciddo ku jirta guri bay leedahay deganaato sawaaun kaanat alciddatu hadda waxaa isku mida ciddadu hadday tahay ciddata wafaatin qof laga geeriyoodo ciddo ku jirta aw rajciyatin ama cid la haweenay la furay alaaqaan kii saddexaad ahayn aw baa-inin ama alaaq kii ugu dambeeyey ah saddexdii hadday dhammaatay iyo haddayna dhammaanin oo furitaan tahay iyo hadday ajal geeri ciddatulwafaat tahayba sukna iyo nafaqay leedahay waxay u daliishanayaan fuqahada shaaficiyada raxmat ullaahi calayhim laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna walaa yakhrujna idina ha ka saarina guryahaas iyana yaanay bixin waxay dhaheen alaaq baaina iyo mid rajca lama kala saarin waa kow tan labaad waxay dhaheen ciddatulwafaadka meesheedii bay ku cidda tirsanayaa gurigii gurigana asalku gurigii ninkuu dejiyey wey walidaalika xadiidkii furayca binti maalik abu saciid alkhudri walaashii radia allahu canhuma wa ardaahumaa markii ninkeedii ay addoommo uu ka daba tegay uu ka dhuntay dileen nebigu wuu amray gurigeeda inaad ciddada ku dhammaysato maadaama gurigeeda ciddada ku dhammaysa la yidhi dee way leedahay alaaqii baa'inka ahaana dee naag laga geeriyooday rajciyo ma laha maca daalika guri baa loo ogolaaday tii saddexda lagu furay rajciye ma laha darteed laguma diidi karo qiyaasan halkaasay fuqahada shaaficiyadu la mareen laakiin masalada markii daahirka loo soo adiid baa xadiid baa jira sidaa kaga cad oo dalaaqdii saddexaad hadday dhacdo oy saddexdii dhammaato in gabadhu waxa gedguri iyo nafaqaa ah midna ayna ku lahayn ninkii waana xadiidkii faatima binti qays radi allahu tacaala canha wa ardaaha oo nabigu calayh salaatu wasalaam ay leedahay lam yajcal lahaana sukna walaa nafaqa guri iyo nafaqa toona uma samayn markay weliba isqabsadeen bukhaariyo muslim baa xadiidka warinaya shaaficiyadu waxay ku marmarsoodeen hadalkii cumar markii kaa loo soo sheegaybu wuxuu yidhi kitaabkii ilaahay oo yihi ha bixinina uga tegi mayno xadiiay islaani warinayso laa nadri axafidad am nasiyat inay xifdiday iyo inay halmaantay midna aanaan garanayn furayca la gaa faatima binti qays baa arrintii la gaadhsiiyey cumar hadalkii uu yihi waxay tihi baynii wa baynakum kitaab kitaabka cumar uu sheegaya keena aynu ku kala baxnay soo aayaddan laa tukhrijuuhuna min buyuutihinna ma aayaddan naag ciddadeedu rajciyadeedahay bay ka hadlaysaa bidaliil aayadda akhirkeeda waxaa ku jirta lacala allaha yuxdiu bacda dalika amran bacdalika amran in laysku soo noqdo wayay tiri naag saddexdii baa dhamaatay agge laysaga soo noqona soo noqosho maa taal walidalika daara qutni rag imada kamida markay yimaadeen xadiidka waxay yidhahdeen aلsunatu fii yadi faatima khilaafka cumar iyo faatima binti qays ay iskhilaafeen sunada nabiga faatima hayse iyada keliyana lagama warinine saxaabo kalea hadalkaa nabigu ku yihi iyada soo warisay oo sheegay saas darteed mas'alada alaaqa baainkaa sunnada sariixii waxay sheegaysaa inaynan guri lahayn inama anafaqatu wasuknaa liman yamliku rajca waa xadiisna asaxay or xadiidka faatima bint qays riwaayaadkiisa kamid oo ah daaraqutni iyo nasaa-i ay warinayaan sheekh naasirna silsila saxiixa uu ku sheegayo halkaa waxaa ka muuqata haddaba mas'alada baa-inada ah dalqadihii saddexdaa ay dhammaadeen suknaa ma laha cala asaxiixi laakiin fi lmadhabi waynada wama nafaqatu nafaqadu falaa tajibu waajibi mayso fii ciddati اlwafaati gabadha laga geeriyooday ciddadaa ay ku jirto nafaqa malaha waxay u daliishadeen nafaqadeedu haddaynan uur lahayn baa laga hadlayaa inay nafaqo lahayn imaamu shaaficiya rag lamida waxay u daliishadeen bal culamada qaarkoodna shaaficiya itifaaq bay soo gurinayeen masaladaas inay nafaqa lahayn aar ibn cabaas laga warinaya radi allahu canhu ardaa ibn cabaas ba wuxuu ka hadlayay qowluhu tacaala wladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaaja wasiyata liazwaajihim mataaca ila alxawli ayra ikhraajin haddii hayra ikhraajin sakan bay leedahay loo daliishaday inta kale sanadna ha sugto mataacan bayna leeyihiin oo culamada qaar nafaqada ay ku fasireen ibn cabaas wuxuu leeya labadaba waa la nasakhay xawlantiina arbacata ashhurin baa lagu nasakhay mataacantiina waxaa lagu nasakhay miiraadka iyo dhaxalka la siiyo uman iyo rubcaba ka yeelataa aarkaas imaam abu daawuud iyo nasaa-i iyo kayrkood baa warinaya waana aar sanadkiisu xasan yahay wey kaasay cuskanayaan shaaficina wuxuu leeyahay aimadii aanu soo gaarnay laba isku khilaaftayba ma ogin inayna nafaqo iyo biil lahayn watajibu lirajciyati muطlaqan gabadha rajciyada ah nafaqadeeda way leedahay ama uur ha lahaato ama yaanay lahaanin inta ay ciddada ku jirto walilbaa-ini gabadha cidda saddexdii ka dhammaatay dalqaduhuna nafaqay leedahay in kaanat xaamilan uur hadday leedahay ilaahayna wuxuu yihi wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahun ilaahay dhalaan yudfacu ilayhaa nafaqadeeda waa la siinayaa yowman biyowmin maalinba maalin wain lam takun ilbaayinu gabadhii saddexdu ka dhammaatay haddaynan ahayn mid uur lehna falaa nafaqata lahaa nafaqa ma laha laa nafaqata lahaa walaa suknaa markuu nabigu faaimo lahaana uur mayna lahayn radi allahu canha arda faaima inti qays baan sheegaya wlkiswatu aradbaxu ka nafaqati bay la mid tahay ciddii nafaqa lahaydna asalbax bay leedahay ciddaan lahaynna ma leh wain ikhtalafa zawjaani labadii isqabay hadday iskhilaafaan fii qabdi nafaqati nafaqadii inay qaadatay in kale bil ima siinin bay tiri isagana wuxuu yidhi waan siiyey falqawlu qawluhaa hadalku hadalkeeda weeye lianna alasla inuunan siinin bay ahayd inuu siiyey isagaa muddaciya iyaduna muddacaa calayhi weeye isagii hadduu markhaati aanu haynin falqawlu qawluhaa biyamiiniha walyamiinu calaa man ankara way wain ikhtalafaa hadday isku khilaafaan fi tamkiini iday makanisay oy ogolaatay reernimadii oo isagu yidhaahda way diiday maynay makaninin isana waxay tidhahda waan ismakaniyey falqawlu qawluhu weeye waayo iyadaa sheeganaysa wax asalkii hore ka baxsan oo ziyaada inay samaysay waa markhaatiyaday keentaa hadday keeni weydo alyamiinu calaa man ankara ilaa an yactarifa inuu qirto maahane biannahaa makanat awalan markii hore inay ogolaatay way xaaladda u keenhayd uma yaddaci nushuus kadib bay naashisan noqotay diiday hadduu yidhaahdo falqawlu iyadana ay tidhahda ma noqon weligay beentii wey falqawlu qawluhaa hadalkeeda wey waayo inay reerkiisii ahayd inay naashiso ahayn baa la isla qiray isagaa sheegtay iddacaa nushuus bayino ma haysaa maya alqawlu qawluhaa biyamiiniha iyadaa dhaaranaysa wamataa taraka alinfaaqa calayha wamataa goortii taraka alinfaaqa biilkii uu ka taga calayhaa gabadha uu biilayey muddatan xilli wakti saarat innafaqatu calayhi waxay ku noqon daynan dayn haddii muddo uusan biilin waa dayn ko iskoraysa wey maalinba kifaayadeeda wixii ahaa dayn ahaan bay ugu yeelan ama cinda shaaficiyati qadarkii u go-naa bay deyn lagu qori buuggaa kugu qoran waa xoolo deyn oo lagu leeyahay wixii ay cuntay iyo wixii ay ku aradbaxday iyo wixii guriga ay ku degtayba qadarkii xaqa waajibka lagugu lahaa dayn kugu socota weeye waidaa casara hadduu waaye ninkii binafaqati lmucsiriina dadka fuqarada nafaqadii laga rabay buu xataa u waayey kow aw bilkiswati ama radbixii buu u waayey aw bisugnaa guri uu dejiyuu awoodi waayey habata lahaa waxaa u sugnaanay xaqu yeelan fasku nikaaxi nikaax inay fasakhatay xaqu yeelan fain shaaad fasakhad hadday doontana way fasakhan qaadi intay tagto wain shaaa shaaad sabarad hadday rabtana way iskaga sabri wa baqiya daalika lahaa taana waxay ugu dhimanaan fii dimatii qoortiisa dayn ahaan bay ugu yeelan haddii ninkii raashinkii nafaqadii iyo kiswadii asaaska ahaydba uu keri waayo ama deegaankii de gabadhu xaq waxay u leedahay si ay cid kaleoo nafaqadeedii iyo biilkeeda ay haysa ay u raadsato ama ay u madax banaanaato ay xor u noqoto haddaynan waxaaba ku haysan inay nikaaxii fasaqatay xaqu leedahay lakin can ariiqi alqaadi waa dacwa inay keento bayinadii la arko xukun qadaa uu ku soo baxo weeye iyadu nafaqa waayo waa isfasaqay dee anta alkhasmu walxakam baa noqon qofkii qofkiisaysteedna waa adiga qaadigiina waa isla adiga hadda arrintaa dawladaha sameeya dawladuhu anta alkhasmu walxakam bay iska noqdaan marar badan dawladdu way kaasoo iska qaban way kaa iska xeli feel dembi bay kuu samayn way kaa iska xukumi gaaraan dawladaha xooga badan ee ciidanka iyo askarta markay joogaan hadday rabto way kaa sixinaya kaa iska dili maxkamad baa xukumtay maxkamaddu waa askarigii shaqaalaha ahaa kan ku soo qabtayna waa askarigii shaqaalaha ahaa kan kusoo inta waa musli iyagiiba anta alkhasmu walxakam wey iyadii inay khasmi noqoto ninkii nafaqadii baan ka waayey ku doodo haddana isfasakdo isu xukumto anaa isfasakay tidhahda sax maaha qaadibay tegi isagii baa loo yeeli bayinaa la raadin markaa kadib ba aday run sheegaysa loo xukumi wain acsara hadduu waayo ka faqiiro biludmi suugadi aw binafaqati اkhaadimi ama shaqaalaha kharashkiisii aw binafaqati اlmunsiriina aw اlmutawasiطiin dadka aqniyada ama kuxiga dhexdhexaadka ah waxay awoodaan oo kale uu awoodi waayey falaa fasha lahaa uma laha way daruuraadkii asalkaa ah ka mid maaha ummadahana qaar baaba rooti qalalan isaga nool wain kaana zawju cabdan hadduu yahay nin adoona ah, ma naag adoon ama xora qaba ama naag adoon u qaba ama naag xor u qaba faannafaqatu nafaqadu fii kasbihi wuxuu shaqeeyo baa laga goynayaa idanka sayidkiisana loo baahan maayo wixii maalinlaha uu xamaalku shaqeeyo baabiilka laga bixin waxa soo harayna sayidkiisa iskale wailaa hadduusan qof shaqeeya ahayn oosan shaqo haynin fa fii maa fii yadihi wixii xoole ee gacanta uu ku hayo in kaana ma'duunan lahu qof loo ogolaaday hadduu yahay fi tijaarati ganacsi haddii sayidkiisuu maal u dhiibo oo ganacsi ka shaqayn la yidhaahdo ama dukaamo gar la yidhaahdo oo halkaa uu ka shaqaynayo xoolahaasaa laga biili islaamtii waayo kasabkiisiibaa ka noqday hadda wailaa hadduusan tijaaraba haynin ama xoolaha uu hayo waa ammaano loo dhiibo ilaali la yidhi ganacsi looma ogolaanin fain shaacat fasakat hadday rabtana way fasakan wain shaacat sabarat hadday rabtana way iska sabri ilaa an yactiqa ilaa uu ka xoroobo oo fataakuda minu ay ka qaadata dayn bay ugu qoran dayn ahaan bay ugu qoran waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo maxaabaa ku kalifaya waxaana iman doonta mas'alo kaleo iyadiiba nafaqadeedi saa hadday tahay carirtii uu ka dhalayaa biilaya iyagana nafaqadooda ilah lagu leeyahay iyana masale masalada ka dhalanaysa wey hadda waxaa laga yaabaa masaailka ninkaan waxaysanin nafaqadiisu hadda aad bayba caadi isaga tahayba meelo badan dunida wax zawaajulmisyaar la yihahdo miyaad maqasheen ad aad caanka u ah waxaa la yidhahda zawaajulmisyaar zawaajulmisyaar waxaa weeye haween nin guursanaysa bisharti nafaqo iyo kiswa iyo guri midna inayna ka rabin mararka qaarkood hadduu reer kale leeyahayna qismiya habeenayna ka rabin waa in qof duruufteeda maadiga ahi ay fiican tahay shaqay haysataa dhaqaalay haysataa guri bay haysataa ninna way u baahan tahay ninkii ama xaasoon u leeyahayo in la ogaada ma rabo ama duruftiisa dhaqaalahaba culays dhaqaala inuu soo fuulo ma rabo innaga waxaan aqoon jirnay waagi hore hal magac bay ahaan jirtay kaas zawajmusaakina soomali waa naqaanaa waxaa jira waxaa la dhihi jiray waagi hore habarxereed habarxereedku mogta zawajnisyaarun buu ahaa ninka habarxereedda guursanaya guriga iyadaa lahayd soo maha nafaqada iyo biilka bal isagaa wax loogu dari jiray kii baa hadda dunida aada uga jira gaar ahaan haweenka waxaad arkaysaa khaliijka oo kaleeto haween badan ama nin baa ka dhintay ama waa la furay ama weligeed ma guursanin shahaadooyin bay wadataa dhakhtarad weeye waa macalimad weeye guri weyn bay degan tahay zawaajulmisyaaru reerkoodu loog yahay khudbasiro kale maaha bisharti inaan warkaa la sheegin banaanka loo bixinin marka habeenkii xaafadda in laga ogaada ma rabo wuu soo maraa maalintii markuu wakti helo bujanis meelaha ka raaraadiyaayo uu ku jereeya waankan taa masalada ambaarayna oo ka sheekeynayna akhir allah siya sheekh walba wuxuu yidhi halka nairobi ka dhacday allobukhaariga aaday qisa la yidhahda allobukhaariga aaday baa ka dhacday sheekh toddoba sano xadhan bukhaariga waday de rag xaafado deganaa baa habeenkii meelahan si hoose ugu guursadaynin fiidkii markuu soo daaho wuxuu yidhaahdaa bukhaarigii baan ku soo daahay sabaabtiyo sho dhowr caruur anagay ah tii kale ka wareeshay meesha bukhaari nagu maqnayna hawl kala jirtay alla bukhaariga eedayay saasay kutiba la ihahda marka inuu nafaqo bixiya waa dhici karta laakiin zawaajulmisyaar kaas oo kaleeto wain shaaat sabarat taasoo kalea keeni karta inaydin dhaqaal ahaanna aynan u baahnayn inuu biilo nin iyo oday nin ahaanna ay uga baahan tahay yajibu cala shaksi intaa wuxuu kaga baxay nafaqatu zawjaat xaaska nafaqadooda nafaqatu aqaarib buu inta kale baabka nafaqaadka ku daray wuxuu yihi yajibu calaa shaksi qofka waxaa waajib ku ah shaksi markay ku yidhahdaan rag iyo dumar laba kala qaadin saas darteed bu wuxuu ku yidhi dakaran kaana aw unhaa rag ama haween midkuu doonay qofku ha noqdee idaa fadala hadday ka soo harto can nafaqatihi wa nafaqati zawjatih wixii isaguu cuni lahaa iyo xaaskiisa wuxuu siin lahaa an yunfiqa inuu nafaqeeyo baa waajib ku noqon cala alaabaa'i walummahaat aabbayowgii iyo hooyooyinkii wain calow haba koreeyaan awow iyo ayeeyaha noqdaan wa cala alawlaadi wa awlaadihim ilmuhuu dhala iyo ilmahooda wa in safaluu haba hooseeyaano aw labaad iyo saddexaad ha u noqdo hadduu rabo ukuuran kaanuu aw inaatan caruurtaasi wiilal ha noqdaan ama gabdha ha noqdaan bishari alfaqri waalcajzi isaga xaggiisa waxaa looga baahan yahay shardiga xaggiisa ku xihan markay waajibayso wax ka dheeraada inuu haysta wey iyaga dadkuu nafaqaynayana bishari alfaqri waa inay fuqara yihiin an waxba haysanin ko waalcajzi waa dadaan awoodin inay shaqaystaan ama meel ay ka shaqaystaan baan helayni waa inay yihiin labadaa haddii la helo usuushaada aabba iyo hooyo iyo wixii kor aadka ah iyo furuucdaada ilmahaaga iyo waxay dhaleen nafaqadooda way kugu waajibtaa cajzigii buu fasira wuxuu ihi imaa bizamaanatin waa qof curyaana aw طufuulatin waa ilmo yar aw junuunin waa waalaya intaas waa kugu waajib abaadaa nafaqadooda iyo biilkooda waa lagaa rabaa haddii aad awoodo iyana waxba ayna haysanin karina karin ilmahaagiya waxay sii dhaleen furuucdaadaana waa lagaa rabaa eedaabiya awow u tahay watajibu sidoo kale waxaa waajibi nafaqatu zawjati labi aabbaha xaaskiisan inaad biisha waa waajib hadday isaga nafaqadiisu kugu waajibtay nafaqada xaaskiisana waa kugu waajib dib buu ka cilayn doonaa masaladaas oo sababtu aabbaha icfaafkiisu waa waajib hadduu reerna u baahan yahay waxbana uusan haysanin adiguna aad awooda inaad u guurisa waa waajib hadday guurintii waajib kugu ahayd lamaa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa waajibu reerkii u joogi mayse guri haddaan la biilin anuu haween baan u guurinaya aabbahay biilina maaye bilaashay isaga joogto isagiina tabaruu ku biishaba ma hayo adaaba biilaya isagii ma soconaysa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibu saasay min hada albaabay ku waajibtay fain kaana lahu aabaaun waawlaadu hadday aabbayow iyo eyeyi iyo awowna joogaan ilmahaaga iyo waxay sii dhaleenna joogaan walam yaqdir uusan awoodin calaa nafaqati lkulli dhammaan inuu wada nafaqeeyo qudima alabu ummu hooyadaa la hormarin uma alabu aabbaha ku xiga uma ibnu aiir ilmahaga yar baa ku xiga uma alkabiiru ilmahaga wey halkan waa laba masalo inay usuusha iyo furuucda nafaqadoodu waajibayso aabbayowgaso ilaahay ma dhihin wacala lmawluudi ilahi subana taa waalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca wacala lmawluudi lahu risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf maadaama ilmihii hooyadii nuujinaysay waajib lagaaga dhigay inaad nafaqayso inamaa wajabat nafaqaة اmurdicati liajli اwalad ilmihii nafaqada ay nafaqaynaysay nuujinaysa darteed bay nafaqadeeda u waajibtay waxaa kaloo ilahi subxaana watacaala yihi fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahuna haddaba caruurta nafaqadeedu markay saas tahay waalidiinta iyo aabbahana ilaahay baa idin subxaana watacaala macruuf kula dhaqma wa bilwaalidayni ixsaanan ixsaankana kow wuxuu ka bilowdaa xayaatadooda in la badbaadiyo oo waxay ku noolaan lahaayeen aad shaqaysa nabig ala slam wuxuu yihi anta wamaaluka liabika adiga xoolahaagaba aabbahaabaa idin wada leh ninkii ka soo cabaaday yidhi aabbahay xoolahaygii weydee ii gacan dhaafayaayo waxoogay uu iskaga tasarufayaayo neefun buu iska gadanayaayo seen yeelaa kaasuu yidhi anta wamaaluka liabika waalidka markii lala hadlayana waxaa la yidhi qofku wuxuu cuna waxaa u qiimo badan min kasbihi awlaadiinuna min ayabi kasbikum waxa ugu wanaagsanee shaqaysataan caruurtiina wey ilmahaba iyo wuxuu shaqaysta xoolaa shaqaysatay waay adiguna laakiin wax badan xeeri laakiin nafaqadaadii waad ku leedahay midda laleeyahay hooyadaa lahormarinna nabigaaba la weydiiyey man xaqu naasi bixusni suxbati ya rasuula allah qaala umuka qiila uma man qaala umuka qiila uma man qaala umuka qiila uma man qaala uma abaaka uma adnaaka fa adnaaka labadoodaa loo hormariyey caruurta nafaqadoodu waa kugu waajib aabbaadana waa kugu waajib in waalidka usuusha laga hormarinayo furuucda xadiidkaana waa loo daliishaday xadiid kalena waa loo daliishaday adiga loo daliishaday waxaa weeye saddexdii aawow ila alghaari godka uu dhagaxa kusoo dubi jiray mid kamida ilaahay wuxuu ku baryey caruurtoo ooyeysoo gaajaysan labada waalidoo sexday caawoo dhan dhil caana aynu la agtaagna caruurtiina say ooyayeen gaajo ay ohin ku seexdeen tiibuu wuxuu ilaahay ugu dhawaanaya camal weynoo ilahay ugu dhawaanay inay tahay dhagaxiina waa lagaga faydo waa laga aqbalay halkaa waxaa ka garatay hadday labadaba gaajaysan yihiin xagga waalidkaa mudnaanta leh innagu laakiin ilmuhun baa loo cararaayo waalidka waa la halmaamaa waxaad dhashay kuma dhalin baa horay loo yihi kadib wuxuu yihi mualifku wa nafaqatu nafaqada qaraabadu muqadaratun bilkifaayati wixii ku filan baa lagu qiimaynayaaye wax go-aan loo jaangoyn maayo maxaa ku filan baa la dhihi hadba xaaladiisi iyo duruuftiisi iyo adiga awooddaada marka laisku celiyo walaa tastaqiru fi dimmati qoortaadana ku sugnaad mayso maalin hadday u goyso ama maalin aadan bixinin dayn kugu noqon mayso maalinka xigun baa lagaa rabaa inaad bixiso wain ixtaaja alwaladu ilmuha waalidu waalidku hadduu u baahdo almucsiru ee faqiirka ila nikaaxi guur buu u baahday lazima alwalada almunsira waladka waxaysta waxaa waajib ku ah icfaafuhu inuu ilaaliyo bitaswiiji guurin aw itasari ama addoonuu yeeshoo reeraysto inaad u gadda hadday jirto amaad haweeney u guuriso ilaan oday shayba ah oo luqyada warwareegaya oo dhacdhacaya dhib waayo sooma nabiguna alay slat slam wuxuu yihi saddex ilaahay lama hadlo mana fiiriyo cadaab adagna weydiya waxaa ka mid ah ushaymatun zani cirool zaniya orbaha halkaa inaad gaarsiiyu gaaro adoo awoodaay meesha kuma jirto qolyana iyagoo dharagsan baa waalidkood gaajo u dhintaan halkana sharcigu wuxuu ka hadlayaa adigu guri la degi iyo aradbax iyo cunto iyo dawaad ka hadlaysaaye inaad u guurisaa laga hadlayaa haddaba haddaad u guurisa waajib noqotay min hunaabay nafaqadiina waajib noqon halkan waxaa laga yaaba hal su-aal inaa isweydiisaan aabbaha loo guuriye mooyeen hooyaha loo guuriye meesha ma taalle maxaa dhacay iyada loo guuriye maxaa loo dhihi waaye culimmada intaan taqriiraadkooda arkay laba labadaba waa arkay qola leh haddii aabbihii la yidhi hooyadu min baabi awlaa hooyadu min baabi awlaa oo waxaa la yidhi min xus min albiri waalixsaani baa loogu guurinaya aabbahay ka mid tahay hooyadaana saddex jeer ka mudan taa waa qadiyad qolo kalena waxay leeyihiin may sabab aan loo sheegin baa jira masalada waxaa laga hadlayaa wujuubu nafaqa hooyada marka la guuriyo dee ninka loo guuriyaa nafaqada lagu leeyahay haween ninka qabaa nafaqada ku waajibtahay sowmaa laakiin su-aashu waxay iman hadday hooyadaa zawaajulmisyaar dalbato inaad u samayso khadkiina ay soo xirato ay soo hesho hal yajib waajib miya markii dawaahirta nusuusta la eego nacam yajib haddaad awooddo laba wej labadaba ka eg biriga iyo ixsaanka waalidka loo sameeyo ummuka uma ummuka uma ummuka saddex jeer la yidhi aabbihii haddiiba la waajibiyey hooyadu bacda alabihaa awluhu wuxuu keenayaa inay mudan tahay icfaafkiina waa u baahan tahay mid labaadna waa keenaysaa waalidku hadduu wax ku amro saa yeel ku yidhaahdo ama wax kuu diido kaa nahiyo wajabat aacatuhu fii gayri اlmacصiya waxaan macصiyo ahayn eed awoodo aacadiisu waa waajib biriga waalidka biriga waalidku hadduu wax ku samee ku dhaho ama uu ku yidhaahdo waxaa daa wuxuu samee ku yidhi hadduusan xaaraan ahayn adna aad awoodo wajab inaad samayso wuxuu daaku yidhi haddaynan waajibaad diineed ahayn adiguna aad awoodo wajab walidaalika laba mas'alo hadda aan ka aan ihaahdo masalada tawdiixeeda maadaama masalada nala gashay mas'alada libaaska xadda xaaraantaa waalidku kuma amri karo laakiin waalidkaa hadduu ku yidhaahdo qamiisa xiranin oo macaws iyo sarwaal xiro wajaba aacatu inaad aecda waa waajib maradii hoos meeshaad geynaysay anqawga in hoos looga dhiga lama ogola laakiin kor haddaad u soo qaaddood nisfu saaq geysa waa sunna hadduu ku yidhaahda maya ilaa hoos anqawga agtiisa gee ha dhaafinin xaddii mubaaxa ahayd wajaba aacatu waayo warka waalidka aacada waalidkiiyo biriguna waa waajib camalkan samayntiisana waa istixbaab idaa tacaarada alwujuubu walistixbaabu qudima alwujuub haddaan idhaahda gabdhihiin dhashareer inay qaadato waa sunno calaa hada alqawli waalidkeed hadduu yidhaahda ha qaadanin wajabat calayha aacatuka waayo isqaadashadii sunnada ahayd iyo aacadii waajibkee waajibka ahayd qudima alwaajibu cala lmustaxabi saa darteed maadaama aacada waajib waalidka fii ayri اmacصiya ay waajib tahay inaad u guuriso hooyada ama macصiya haddaad awoodo nafaqa iyo bir inaad ka bixisan ma dembiya macصiya ayb dembiya macصiya maaha idaa alabat wajabat fii aahiri sharci inta i muuqata waayo alabkana baahi baa keentay adiguna mustaiic qaadiraa tahay ixsaankii iyo cifaafkii aabbuhu u baahnaana way u baahan tahay fain alabat wajabat markaad u guuriso kadib waxoogay xuluul kalaa jirto markay khaas noqoto baan fiirinaynaa haydhihina odayaasha waalidkiiyo caruurtii shaqaysanaysaad qoorta isu gelaysaa haydhihina waman malaka raqiiqan addoon ninkii milkiya aw dawaaba milkiya daabada milkiya gaadiid buu leeyahay lazimahu nafaqatu wاlkiswatu nafaqadii aradbixi waajib bay ku tahay aradbixu aban de waa raqiiq xoolaad leedahay ama addoommaad leedahay nafaqadooda iyo biilkooda adaa lagugu leeyahy xoolaha waxay cuni lahaayeen baa lagaa rabaa laba mid yeel faraha ka qaadoo siidaa taakul min ardillaahi aday kuu xayiran tahay nafaqaa lagaa rabaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuh addoonka la leeyahay cuntadiisii aradbixiisuu leeyahay walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yuiiq shaqo usan awoodinna qoorta looma gelin karo taa waa addoommadii xoolihii sow maaha nabigu calayh isalaatu wasalaam meel beera intuu yimid ba awr buu u yimid awrkii markuu nabiga arkay waa kay ilintu ka daadatay nabigu qadaadku ka masaxay ninkii lahaa buu u yeedhay wuxuu yidhi awrkani waa kaa dacwooday shaqo badan inaad geliso aadna u garaacdo aada gaajaysuna kaa sheegtay ilaahay xoolaan kaga baqan siiyey nabiguna a waxaa kaloo ka sugan cudibat imraatun fii hirratin xabasathaa bahal bisad ama yaanyuuray meel ku xirtay oo u dhimatay gaajo u dhimatay baa loo cadaabay nabig wuxuu hi iska sii daysay maynan fasixin banaankeeda ha qaraabate meeshay ku xirtay waxa yarnaydna kumaynan biirin oo nafaqayn xoogaan dee ama iska siidaa duurkooda ha daaqaan oo ciddii qabsan ha qabsato ama nafaqe oo biil baa lagaa doonaya xoolaha nool fain imtanaca min alinfaaqi hadduu diiday inuu nafaqeeyo oo biila cala raqiiqi addoommadii addoommada anaa leh biilina maayo yidhi alzamahu alxaakimu qaadigaa ku waajibin qaadi baa ku xukumi qasabna kaga qaadi fain lam yakun lahu maalun xoola hadduusan lahayn bana addoommada isagaa leh xoolana ma hayo wuxuu ku biilana maba hayaba qaadibay maxkamaddu gaartay ukriya calayhi in amkana addoommadaa la kireen hadday suuragal tahay iyagaa shaqo lagen lagu shaqayn ijaar bay ka shaqayn meelay ka shaqayn waxa ka soo baxa baa nafaqadooda laga goynaya baahidooda inta kalena isagaa la siin wailaa biica calayhi waa la gadi waa la iibinoo cid nafaqaysan kartaa laga iibin lacagtii baa la dhihi qaadadi adugu iyagu de ha dhintaan adnaana khasaara iyaguna ha dhintaan sowma nafaqayn maayo gadina maayo aan isla dhimanna weeye ama tuuga iyo waxa noqdaan wey lidaalika xilligii cumar waxaa la wariyey asar radi allahu canhu a ardaahu niman addoommo ah waa nin baa lahaa ninku nin bakayl oo gacan adag buu ahaa nafaqadii buu ku ciriiriyey maalinkii dambey beerintay u dhaceen bay xadeen waa la soo qabtay cumar baa loo keenay cumar baa wuxuu yidhi maxaad beerta u xadeen kaas annag naga dhigtay dheheen gaas hebel waa taqaanaa bay dheheen waa ninkan dhakuulka ee gacanta adage gaajaa nag naga dhigtay gaajaa noo geysi cumar wuxuu yihi lagoyn maayo nimanka aharku calaa nizaacin fii صixatihi oo raawi sanadka ku jiraa ma wax khalad baa in lagu dara mise khalad ma aha baa mutasil mise waa mursal keenaysa ninkiina intuu u keenay buu canaantay oo wuxuu yidhi taan kugu dhiga waad arki doontaa nimankan addoommadan aad gaajada intaad ku disho dadka beerahooda inay u dhacaan sabab u noqonayso riwaayadka qaara daciifa waxay ku dareen wuu garaacayba saddex buu ku jiiday wuxuu waxay cunaanaysa isaga haddii kale haddee dasa haddaad samayso waa sida hadda waddamadan aan joogno kale ka jirto askartii baa wax yar la siin dadka inay baadhaan baa sabab loogu noqon haddii xafiis joogaan mushaarka lagu yarayn laaluushinoo gurtaa lagu sababi xaggaa lagaga adkayn isna dadku ka goyn kuwan haddaad ku adkayso isna dadka xoolahooda ay xadi ka goynayaan marka fasaadkii baa la furayaa fatxu abaabi اfasaadi wa weeye halkaas caawa ku dayna subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka atub